bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wأصlii وأsلm clى اmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin mxamed bni cabd اllahi khaatm الnabiyiina وإimaam الmursaliin wعlى aalihi وصaxbihi wالtaabiciina wman tabicahum bإxsaani ilى ywm اddiin allahuma faqihna fi اddiin ya rab اlcaalamiin waa dersigii kontonaad kitaabkii aلtanbih fi اlfiqh lilimaam الsheikh abi isxaaq ibrahim bn caliy bni yuusuf الshiraazi raximah اllahu tacaala wanafacna bicilmih waxa uu ka bilaabmaya qowlka uu musanifku raximah اllahu tacaala leeyahay kitaabu siyaam dhexdiisa wayustaxabu lahu an yatasaxara waan yuأkhira الsaxuura maa lam yakhsha طuluuca اlfajri wayucajil اlfiطra ida taxaqaqa guruuba الshams wuxuu musanifku raximah اllahu tacaala ka bilaabayaa halkan sunnayaashii loo sunaynaya qofka sooman markii makruuhaadkii uu ka soo baxay wuxuu yidhi wayustaxabu lahu qofkii waxaa loo sunneeyaa an yatasaxara inuu suxuurto wa an yuakhira asaxuura suxuurtana inuu dibdhigo maa lam yakhsha طuluuca alfajri intaanu ka baqin waa beriga yucajila alfira waxaa la sunneeyaa furka inuu dedejiyo idaa taxaqaqa guruuba ashamsi qoraxdii inay dhacday marka uu hubiyo halkan laba sunne ama waxaynu odhan saddex sunne ayuu tilmaamayaa sunnaha koobaad in la suxuurto asaxuur haddii la yidhaahdo waa raashinkii la cunaya waktiga suxuurta asuxuur haddii la yidhaahdo bidami siinna waa cunidii suxuurtaa la cunayay in la suxuurto nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa ina faray tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam war suxuurta raashinka waktigaa suxuurta la cunayo waa uu barakaysany marka waa raashin barakaysan in la dedej in la dib dhigo oo waa beriga loo soo dhoweeyaana waa sunno labaadoo nebigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam laa tasaalu ummatii bikhayri maa cajalu اlfitra waakharu الsaxuur ama waakharu الsuxuur oo ficilkii laga dhigo xadiidka abu darbaa abu dar baa laga wariyey imaam axmed iyo baana soo saaray ummadaydu ka suuri mayso khayr intay afurkana dadejiso suxuurtana dib dhigto laakiin dibdhigaa suxuurta la dibdhigayaa waa inaanu shaki kugu ridin baa la yidhi malaha waagii oo beriyey baad wax cuntay ah saasuu markaa u leeyay maa lam yaksha uluuca alfajri markaa sunnihii waa inaad cunto wakti aad hubtay inuu habeen yahay laakiin aad u soo dhaweysay waa berigii u soo dhaweysay haddii markaa shaki uu yimaado inaad markaa iska daysaa kuu fiican malaha waagiibaa beri haddaad tiraahdo inaad iska daysid baa kuu fiican intii aad maalinima cuni lahayd arrinka saddexaad waa in afurkii la dedejiyo laakiin isaguna waa goorma waa idaa taxaqaqa guruuba ashams markaad hubsato inay qoraxdii dhacday haddii aad intood fiiriso u badiso inay dhacday way kuu bannaanta inaad xuntaa laakiin waa laga fiican iska sugtaa wanaagsan markaad hubsato inay qoraxdii dhacday markaa ayaa markaa inaad dedejiso iftaarkii uu sunno noqonaya isagana xadiikaas hadee laga qaadanayaaba laa tazaalu ummatii bikhayr maa cajalu iftaar waakharuu asaxuur wuxuu yidhi wayustaxabu waxaa la sunneeya an yuftira inuu ku afuro calaa tamrin timir fain lam yajid haddaanu helin facala biyo wuxuu halkana tilmaamaya maxaa lagu afurayaa waxaa fiican in lagu afuro rutab haddii la helayo waa timirta aan weli adkaan haddii taa la waayo in timirtii caadiga ahayd lagu afuro haddii taa la waayana in biyo lagu afuro ayaa markaa sunnihii uu noqonaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam idaa afطara axadukum falyufطir calىa tamrin fain lam yajid falyufطir calىa maain fainahu طahuurun baa imaam axmed iyo keyrkiiba ay ka soo saareen midkiin maaragtay marka uu afurayo ha ku afuro timir haddii aanu helinna biyo ha ku afuro nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo aroortay oo tirmidi ay warinayaan inuu ku afuri jiray ruab haddaanu ruab helinna timiro uu cuni jiray haddaanu timiraha helinna kabashooyin biyoah ayuu kaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ruabkii baa ka horeynaya timirtii wayustaxabu waxaa la jeclaystaa an yadcuwa inuu ku duceeyo cala alifطaari afurka markuu afuro biducaai rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam ducadii nebiga allahuma laka sumtu calaa risqika aftartu ilaahayow adaan kuu soomay arsaaqadaadiina waan ku afuray qofku markuu afuro inuu ducaysto ayaa sunna ah marka an yadcuwa cala alifaari nusakda badankeedu saasay qoren makhtuuradkana aniga laakiin cinda alifaari baa i tahay kulli xaal waa la jira marku afuro oo dee xadiidku wuxuu ahaa kaana idaa afara qaal nebigu alai sala slam wuxuu ahaa mid yidhaahda markuu afuro allaahuma laka sumtu calaa risqika aftartu waa xadiid markaa abu daawuudii ay soo saareen laakiin mursala oo aan saxaabi lagu sheegin xadiid kale oo soo arooray dahab adama btalat alculuq wahabata alajru inshaa allah nabigu calayhi salatu salaam odhan jiray markuu afuro dahaba adamau wabtallat alcuruuqu wahabata alajru markaa markii qofku afuro inuu ducooyinka akhristo ayaa loo sunaynaya wa an yaluba leylata alqadri fii jamiici shahri ramadaana waxaa la sunneeyaa qofku inuu leylatulqadriga raadiyo bisha ramadaan dhexdeeda oo dhan wa fi lcashri alakhiiri tobanka dambe inuu ka raadiyo akara yani alaban akara alab fara badan oo marka wa fii layaali lwitri habeenada tirada dhimana inuu waliba ka sii raadiyo akara si kuwii hore ka sii badan wa arjaaha tan loogu rajayn og yahay laylatu alxaadi waalcishriina habeenka koob iyo labaatanaad weeyi iyo wahaali waalcishriina ta saddex iyo labaatanaad laylatulqadrigii bisha ramadaan in laga raadiyo ayaa sunno ah bishoo dhan in laga raadiye maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii tobankii hore ictikaafay isaga oo leylatulqadriga raadinay way kaa horaysaa baa la yidhi tobankii dhuxuu haddana ictikaafay way kaa horaysaa baa la yidhi tobankii dambe ayuu haddana ictikaafay intii dambena tobankaa dambe ayuu ictikaafi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka bisha dhanbe ha laga raadiyo gaar ahaanna tobanka dambe tobanka dambena tirada dhiman ila nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaaba sidaa ina yidhiyo sidaa ka raadiya ina yidhi taxaraw leylat alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaana fi lwitri min alcashri alawaakhir na riwaayad bay tirada dhiman ee tobanka dambe imaamu shaafici agtiisa markaa habeenka koob iyo labaatanaad iyo habeenka saddexiyo labaatanaad ba ugu dhow ayaa markaa imaamku uu iishay isagoo markaa xadiid raacaya xadiid abi saciid alkhudri radia allahu tacala canhu fi saxiix oo de waxa weeye tilmaamayey in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi waxaan is arkay aniga oo subixii laylatulqadri ku sujuudaya biyo iyo dhoob maarata dhooqo abu saciid wuxuu leeyahay markaa subixii koob iyo labaatanaad ayaan arkay in nbigiyadoo nebigu uu ku sujuudayo biyihii iyo iyo dhoobadii oo dee roobkiadaasaadka nebigu de u daroorimaynayo lan sabad mu ahayn tiioo ku sujuuday baan arkay markaa habeenkii koob iyo labaatanaad bay muslim baa soo saaray xadiid cabdillahi bni unaysna waxaa ku sugnay inuu nabigu yihi waxaa lay tusay laylatulqadrigii haddana waa lay ilowsiiyey waxaanan is arkay anigoo biyo iyo dhoobo ku sujuudaya subixii marka cabdillahi bn unays wuxuu leey hadaba habeenkii saddex iyo labaatanaad ayay ahayd habeenkaa roobku noo da-ay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uuna tujiyaye foodiisii uu markaa biyihii iyo ciiddii dhigay marka cabdillahi bn unaysna isagana saxii muslim jiraa isaguna saasuu markaa tiradii ka dhigay abu saciid alkhudrina habeenkii koob iyo labaatanaad bu ka dhigay markaa labadaasa ugu dhow imaamku raximah اllahu laakiin de loo badan yahy toddobiyo labaatanka imikana ummadu toddobiyo labatan kun baabay raadisan laakiin in bishoo dhan raadiyo gaar ahaan tobanka dambe laga raadiyo oo tobanka dambe aan la kala yaraysanin ayaa dee muhiim xataa ah. tiradii dhinnayd mararka qaarkood baad garan waayeysaaba tirada dhiman halkay tahay ila in habeen laga soo kacay baa laga yaabaayo inta bishii la arki waayey iyadoo bilatay in lagaba soo kacay baa laga yaabaa soo oo markaa tirada dhimaniba tanaad adigu tirada isku dhan aada u qabto inay tii dhinaydba tahay markaa inaan waxba la dhayarsane dee maalmaha koobane la dadaalo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakuuna ducaahu in ducada habeenka maarata leylatulqadriga uu ku ducaysanayaa habeenadaa u baarayo ay noqoto allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafu facfu canii ilaahayow waxaa tahay mid markaa saamaxaadda inaka cafuw saamaxaadana jeceel ilah isaamay cafi dambiyadambiyada aan galay ilah iga cafi waa ducadii nabigu calayhi salaatu wasalaam baray caaisha markii ay weydiisay haddii laylatulqadriga ilaahay waafajiyo maxaan ku ducaystaa waman lazimahu qadaau shayin min ramadaan alkana waxaa laga gelayaa haddaba ramadaantii lasoo soo la soo dadaal sunnayaashii lala imay dadka qaar bay wax dhaafayaan haddaba dadkii qallaha lagu lahaa axkaamtoodii ayaa halkan la gelayaa qaabkii loo qalaynayay dadka alaha lagu leey horeaynu usoo aragnay laakiin qaabkii ay u qalaynayeen ayaa halkan la gelaya wuxuui waman lazimahu qofka uu ku waajibo qadaau shayin min ramadaana wax ramadaan ka mida qallihiisu falmustaxabu waxaa la fiican an yaqdiyahu inuu qalleeyo mutataabican isagoo xidhiidhinaya walaa yajuusu ma bannaana an yuakhira alqadaa'a qallaha inuu dibdhigo ilaa ramadaanin aakhara ilaa iyo markaa ramadaan kale min hayri cudrin cudur daar la'aan fain ahara hadduu dibdhigo min hayri cudrin isagoon cudurdaar lahayn lazimahu waxa ku waajibaya maca alqadaai qallaha miciisa alfidyatu fidye ayaa ku waajibi ama can kulli yowmin muddun min acaamin maalin walba mud raashin ayaa ka waajibaya waman maata kii geeriyooday wa calayhi soomun iyadoo soon lagu leeyahay soonkaasoo tamakana min ficlihi inuu markaa uu sameeyu la yimaado ay u suuro gashay waa yahay aan samayn weeye ucima canhu dhe waxaa laga quudinayaa can kulli yowmin maalin kastoo soonkeeda uu ka tegayba muddun min acaamin mud markaa raashina fii qowlin aakhara qowl kale waxaaba ku sugan yusaamu canhu laga soomi ama yasuumu canhu weliyuhu weligiisaa ka soomi intaasuu kaga hadlay axkaamtii qallaha xukunka koobaad qallaha rabadaan ma la xidhiidrinaya mise waa la kala jarjari kara wuxuu noo sheegay inay fiican tahay la xidhiiriyo macnaheedu markaa waa maxay dee si kalaa loo soomi karaa waa kala kaxkaxayn karaa kolba qayb baad soomi karta laakiin waxa fiican buu yidhi inuu qofku xidhiiriyo isagoo markaa iska ilaalinaya saxaabadii iyo culamada qaarkood oo yidhi waa daruuri waa lagaa maarmaan haddaad karayso inaad markaa xidhiidhiso ibnu cumar iyo caaisha iyo ayaa laga wariyaa inay yidhaahdeen si waa in loo soomo qalihii marka adigoo khilaafkaa iska ilaalinaya inaad xidhiidh u soonto ayaa fiican haddaanad xidhiidhinina way iska caadiyo way banaantay qodobka xukunka koobaad waa ka xukunka labaad ilaa goormaa maarata qalluhu kuu furan yahi ma deg baa lagaaga doonaya mise wakhtibaad haysataa haddii aan maaragtay cudurdaar de aad lahayd oo cudurdaar uu kugu dhaafay qalluhu maarata ramadaanku fursad baad haysataa ilaa ramadaanta kale lagu dadejin maayo laakiin waa inaan rabadaanta kale kuu soo gelin inta rabadaanta kale ka horaysa ayaad qallayn kartaa sidii caaisha radi allahu tacaala canha ay lahayd kaana yakuunu calaya asawmu min ramadaan famaa astaiicu an aqdiyahu ilaa fii shacbaana waxaa laygu lahaan jiray qalle ayaa rabadaan iga soo raaci jiray markaasaanan awood u heli jirin inaan qalleeyo shacbaan dhexdeeda mooyaane shacbaan oo bishii rabadaan ka horreysay markaa ilaa intaaso dhan baa ku aad laakiin haddii waxay leeyihin culammadu aanad cudurdaar lahayn oo xadgudub aad u afurtay degdeg baa lagaaga doonaya marka ciiddu sidaa ku dhaaftay maalinta ciiddu maalinta ku xigta waa inaad qallihii bilown walaa yajuusu an yuahira alqadaa ilaa ramadaanin aakhara min hayri cudrin cudurdaar la'aan ma banaano markaa inay rabaanta kale kuu soo gasho adigoon qalayn haddaba oo intaas aad haysataa waa ilaa rabaanta kale rabadaan tii kale inay kuu soo gasho adigoon tii hore qallayn iyada lama ogola inaan la ogolayna de waxba laga qaadanaya xukunka soo socdo wuxuu yidhi fain akhara hadduu qofku dibdhigo min hayri cudrin cudur daar la-aan lazimahu maca alqadaai alfidyatu can kulli yowmin muddun min acaam fidyaa waajibaysa fidyadaasina waa mud raashina walba qallihii waa lagaa doonaya dib u dhigtay rabadaan tiibaa kuu soo gashay kale dee rabadaanta kalead soomaysa qallihii tii hore waa lagaa doonaya raashinna waad raacinaysaa dee ilaahayna dembidhaaf baad weydiisanaysaa arrinkaana waxaa loo cuskaday aharka abu hurayre iyo ibnu cabaasba laga wariyey markaa leh qofka markaa ramadaan soo gaadho ee markaa ramadaantii wax lagaga yeesho xanuun iyo wax daraaddii ku yimid kadibna bogsada haddana aan qallayn ilaa ramadaantii kale ku timid rabadaan taa kale wuu soomaya tii horena wuu qallaynayaa uma yucimu can kulli yowmin miskiina maalin walbana miskiin buu raashin ka siinayaa oo buu ka bixinaya markaa labu inuu qalleeyo iyo inuu raashin bixiyo markaa qalluhu dee uu ka tegey raashinkuna waa dibdhigii dibdhigiina raashin buu ka bixinaya soonkii uu ka tegeyna dee wuu qallaynayaa oo qallihiisiibuu la imanayaa ibnu cabaas iyo abu hurayraba radia allahu tacaala canhu waa way ka soo aroortay waana ka sugnaatay ibnu ka soo arooray laakiin waa qofkii intuu xanuunkii ku raagay ilaa rabadaantii kale ay la gashay ayuu yidhi raashinka u bixinaya lakiin qallihiibuu isagu meesha ka saaray laguma waafaq fain ahara min hayri cudurin bu cudurdaar la-aan haddi qofu dibdhigo ama haddii cudurdaar uu leeyahay mabuu bogsan wuu xanuunsanayay rabadaantii wuu afuray mabuu bogsay la rabaa intii kale ay ugu timid taana wuu iska afurayaade labadiibana markuu haleelo unbuu awood u helo bogsado ayuunbuu qalaynayaa raashinna laga dooni maayo kaasina waa ka haddii haddaba qofkii uu geeriyoodo iyadoo soonkii lagu leeyay hadduu geeriyoodo iyadoo soonkii lagu leeyahay waa man maata buu kaaga bilaabay markaa labaa loo kala qaaday soonkaa wakti uu soomo miyuu helay laakiin isagaa dib isaga riixay oo inuu soomaa way u suurowday mise umay suuroobin baa la kala qaaday haddaanay uma suuro gelin oo siduu cudurdaarkii u lahaa uu geeriyooday qofkaa isagaa waxba laguma leh sheekha hadalkiisana mafhuumkiisaa laga qaadanay haddii qofkii uu xanuunsanayo xanuun u afuray bishii ramadaan xanuunkii un baanu u dhintay khalaas waxba laguma leh isagiina waba lagumale dadkiisina waba lagumale wabana laga samayn maayo laakiin haddii qofkan ay u suurowday inuu soonkii la yimaado oo u qalleeyo maala uu xanuunsaday laakiin rabadaan kadib uu bogsaday wuxuu isli waktibaad haysatahay hadhow baad qallayn doontaa maalmuu iska sii noolaayo iska joogayoo uu caafimaad qabo qallayn karay isagoo qallayn buu geeriyood wuxuu ku yihi waman maata wa calayhi sawmun tamakana min ficli qofka dhinta iyadoo soon lagu leeyahay ay u suurowday inuu la yimaado laakiin aan la iman ucima canhu an kuli yowmin muddu acam raashin baa waajibay raashin ayaa ka waajibayo xadiid tirmidi iyo ay warinayaan oo laleeyahay waa mowquuf cala bni cumar sida saxda ah. ayaa wuxuu lahaa man maata calayhi siyaamu shahrin falyucim canhu makaana kuli yowmin miskiina qofka dhinta falyucam canhu makaana kuli yowmi waay miskiinan saasay de kutubta qoraysaa markaa miskiinun in la yidhahda qofka dhinta iyadoo lagu leeyahay bil soonkeed maalin walba miskiin ha laga quudiyo xadiidkaasi ibnu cumar ayaa isagu marfuucana waa laga soo wariyey laakiin sida saxdaa waa mawquuf sidoo kale caaisha iyo ibn cabaasna radia allaahu canhuma waa laga soo wariyey oo raashinkaas waiyagana waa ka yimi qowl kale wuxuu leeyahay maya waa laga soomaya raashin un laga bixin maaye in laga soomaana wayba markaa qowlkan kale ma laha in laga soomaa waajiba ee waana laga soomi karaa wey waana laga soomi karaa oo isagu axaadiis buu haystaa sida xadiidkii saxiixaynka ku jiray man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qofka dhinta iyadoo soon lagu leeyahay weligiisa ama qariibkiisa qaraabadiisa ka soomaysa bukhaariyo muslim baa soo saaray marka di waa laga soomi karaa ama raashinkii baa la bixi ama waa laga soomi ayuu qowlkan dambeleyay waa qadiim waa qowlkii qadiimka ee shaafi kaa horena jadiidkii weeye laakiin halkan qadiimka ayaa la rajaxayaabaa la yidhio xadii saxiixo de bukhaari muslimba ay wariyeen buu haystaa isaga ayaa xoog badan markaa qofkii dhintay waana laga soomi karaa raashinna waa laga bixin karaa baabu sowmi taawuc halkanna wuxuu musanifku ka gelaya raximah llahu tacaala soonkii sunnaha ahaa wuxuu ihi almustaxabu wayustaxabuna waa sida ii taa labaduba waa caadi laakiin makhtuudkii hore almustaxab baa ku qoran almustaxabu liman saama shahra ramadaana an yutbicahu من min shawaal waxaa la sunneeyaa waxa weeye qofkii bishii ramadaan soomay inuu lix shawaalkiya raaciyo qofkii bishii ramadaan soomay buuri waxaa loo sunneeyaa inuu raaciyo lixdii shawaalka lix shawaalna inuu raaciyo oo bishii shawaal uu lix maalmood ka soomo xadiidkii saxix ku jiray man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahri ayaa loo cuskanaya markaa de inuu qofku bishii ramadaan horta soomo wey haddii qale lagaga leeyahay inuu qalihii iska horreysiiyo ayaa u fiican kadibna uu shawaalka raaciyo hadduu labadiiba wada niyoodana waa inagii qiilka sheegnay inuu ku jiro oo weliba madhabka muctamadba u ahaa wayustaxabu buu yihi waxaa la sunneeyaa an yasuuma yowma carafata maalinta carafa inuu soomo ilaa an yakuuna xaajan inuu xaaji yahay mooyaane bicarafata carafa ku sugan fa yukrahu lahu waa loo isaga maalinta carafa in la soomo iyaduna waa sunna oo nabigu calayhi salaatu wasalaam saxiix muslim waxaa kaga sugan siyaamu carafata axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablahu waasanata alatii bacdahu waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri kaga dalbayaa oan ka rajaynayaa soomka arafa in sanadkii hore iyo sanadka soo socdo dambigoodaba uu ilaahay subxaanahu watacaala ku dhaafo qofkii xaajiga ahaa mooyaane kii xaajiga ahaa isaga looma sunneeyo oo xadiid imaam axmed iyo keyrkiiba ay soo saarayaan ayaa wuxuu lahaa naha rasuul l slama can sawmi carafata bicarafaat nabigu wuxuu reebay in carafo lagu soomo carafa in maalinta carafa carafo lagu soomo de carafo qofka ku soomaya waa qof un xaajiya dee carafo taagan markaa taa nabigu u nahiyey baa soo aroortay sidoo kale rasuulka calayhi salatu slam de markii uu xajiyey muu soomin maalinta carafe wuu afurnaa waa tii loo diru iska cabay sidii saxiixaynka ku sugnay haddaba qofka carafo taagani inaanu soomin ayaa isaga sunnuhu yahay sheekhuna waxaa buu yidhi fa yukrahu low isaga waa loo karaahiyeystaa marka culammadu waxay u badan yihiin karaaha ma gaadhsiisne waa un khilaafulawlo laakiin sida fiican waa inuu afuro wayustaxabu lahu waxaa kale oo loo sunneeyaa sawmu yowmi taasuucaaa wacaashuuraa min almuxarami maalinta sagaalaad iyo tobnaad ee bisha muxaram sanadka bilowgiisa inuu soomo ayaa iyadana la sunneeyaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta caashuurada inuu soomi jiray dadkana faray inay soomaan ayaa axaadiista saxiixa ay tilmaantay sanadkii u dambeeyeyna nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa buu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica haddaan sanadka dambe noolaado bisha sagaalaad maalinta sagaalaad ayaan soomi doonaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin muu gaadhin muu gaadhinoo muxaramtaa safartii ku xigtay rabiiculawalshii ku xigtay nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam oo bisha oo bishii kooadeeda bishii ku saddex ahay oo rabiiculawala nabigu calayhi salaatu wasalaam waa geeriyo sanadkii dambe ma gaadhin marka taa nabigu niyeeyeyna iyadoo aad ku darta taasaco maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad baad israacinaysa wa ayaami lbiidi waxaa kale oo la sunneeyaa maalmaha habeenada caddada ah min kulli shahrin bil walba inaad ka soonto habeenada caddada ah maalmahooda marka ayaam waa la idaafaynaya alayaamu kaygani qoraya lakin waa qalad wa ayaami lbiidi wey ayaami layaali lbiid wey habeenada cadcad ee caddada ah maalmahooda maaha maalmaha cadcad maaha maalin waliba wa caddahay maalmihii tiraahdo maalin waliba way caddahay iyada e waxa wey waa habeenada caddada ah saas daraadeed isku idaafaynaysa marka maxay noqonaysaa saddexiyo tobnaad iyo shaniyo tobnaadka saddexdaa maalmood iyagana in la soomo ayaa sunno ahoo iyaguna markaa ibnu xibbaan iyo khayrkii ayaa ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu faray in la soomo wlithnayni wlkhamiis waxaa kaloo la sunneeyaa in la soomo maalinta isniinta iyo maalinta khamiista nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi inahumaa yowmaani tucradu fiihima alacmaal waa laba maalmood oo la bandhigo fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'imun waxaan jecelahay camalkayga in la bandhigo aniga oo sooman sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey maalinta isniinta soonkeeda markaasuu yidhi waa maalintii aan dhashay markaa waana maalintii laysoo diray waana maalintii waxyiga maarata laygu soo dejiyey saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yani markaa waa hala soomday oo markaa inuu nabigu soo dhoweeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa halkaa iyadana laga fahmay markaa nabigu damaalintii u dhashay in la soomo iminka maaratay murankan jire xagga mawliidka iyobaa laga yaba in xadiidka qolyaha qaarkoodna ay de markaa u qabsadaan qolyaha qaarkoodna ay markaa yidhaahdaan maynay tusin maayo calaa kulli xaal dee cibaadadani waa soom marka haddii de maalinta uu qofku soomayo uu maalintii nabigu dhashay waan soomaya si uunbay maaragtay qiyaasku ugu hagaagaya si unbuu macno u yeelan kara laakiin hadduu aanu soomayne uu de xaflad kala dhigayo oo raashin iyo waa cagsi ilan maalintii nebigu dhasha hadday markay siintahay in la soomo yidhi soo ma markaa markaynu ka qiyaas qaadanno anugu agga qiyaaskaa ka hadlaya qiyaaskuma hagaagsan mise ma hagaagsanaan ka hadlaya qiyaaska waxaa shardi shay kale uga qiyaas qaadanayso inuu xukunkii isku mid yahay markaa maalintii siintae nebigu dhashay xukunkeedi muxuu noqday in la soomo de haddaad doonaysa inaad ka qiyaas qaato maxaad ohanaysaa maalinta mawliidka nebigu uu dhashayna he waxa la cuno qiyaaskii wuxuu noqonaya haba soom saasuu dee noqonaya haddii la doonayo qiyaas wey haddii kale de qiyaas noqon maayo xujo kale loo raadiyay noqonaysa wuxuu yidhi walitnayn walkhamiis maalinta isniinta iyo maalinta khamiista iyagana in la soomo ayaa sunnaa waman dakhala fii sawmi taawucin qofka hadaba dhexgala buu yidhi soon sunno ah aw salaati taawucin ama salaad sunnaa ustuxiba lahu waxa u wanaagsan itmaamuhumaa inuu labadaba dhammaystiro soon sunno ah haddaad gasho ood bilowdo ama aad salaad ah gasho waxa fiican inaad maarata dhammaystirato fain kharaja minhuma hadduu ka baxo lam yalzamhu lqadaau mana dembaabin qalana laguma le wey oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxu hi asaaim mutaawicu amiiru nafsihi in shaaa saama wain shaaa aftara ninka sooman ee sunaysanaya isagaa isxukuma amiiru nafsi hadduu doonana wuu iska dhammaystiranoo soonkiisii uu sii wadi hadduu doonana wuu iska afuri buui nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa dee way bannaanta axaadii fara badan baana iska afuri karo waxaa ka ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa ay leedahay aswaajtiisii mid kamidii oo caaisha radia allahu tacaala canha nebiga ayaa maalin ii soo galay iyada oo xays naloo soo hadiyeeyey xaysku ilaa iminka way samaystaan qolyaha reer madiinaad waa timir la shiiday oo subag iyo waxna lagu eh, habeeyey inagu nimcadaa ma haysane timir baa la habay maarata waa la tumayaa ama waa maarata waa la daqiijinayaa subagna waa lagu markaa eh, maaratay eh, waa lagu waa lagu samaynaya deetana saasaa la isugu laaqaya deetana waxay noqonaysaa wax yaroo wanaagsano maa maxawish bay dhahdaan waaya kaasaa markaa naloo soo hadiyeeyey bay tiri markaasaa nebigii baa dee loo sheegayoo ay ku tiri rasuulkii ilah waxays baa lainoo soo hadiyeeyey markaasuu yiri bal haddakeen waaba soomanaaye iska cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka way iska banaan tahay yajuus licudrin wa liayri cudrin allana laguma laho dee xadiidkaasi ayaa markaa tusiiyey ama xadiidka soo arooray ee iqdiyaa yowman makaanahu maalin qalleeya inuu nebigu calayhi salatu salaam xafse iyo caaisha intuu maaragtay iyagoo sooman ayaa cunto la keenay ay markaa jeclaysteen deetana nebigii yimidoo xafsa ku tiri baa marka xadiidka sida lagu soo warinayo xafsa ayaa ku tiri rasuulkii ilaahay arintii u sheegtay deetana wuxuu ku yidhi iska cuna oo waqdiya yowman makaanow maalin uun halkii aad markaa maalintan aad afurteen bedelkeedii maalin qalleeya sida saxiixa ah xadiidkaasi ma asixina waa mursal naam yani waa munqaic wey munqaic naam wuxuu yidhi fain kharaja minhu maa lam yalsamhu lqadaau qalle kuma waajibayo wuxuu ihi wain dakhala fii xaji taawucin aw cumratin hadduu qofku dhex galo xaj ah ama cumro sunno ah. lazimahu itmaamuhumaa waxaa ku waajiba inu dhammaystiro fain afsadahumaa hadduu fasahaadiyo lazimahu lqadaau qallaa lagu leeyahay soonkiiyo salaaddii sunnaha ahaa bixi kartaa baa lagu yii lakiin ku fiican xajkii iyo cumradii sunnaha ahaa iyaga waa la dhammaystirayaa wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi baa ilaahay yidhi xajki iyo cumrada dhammaystira dar allana u dhammaystira marka waxaa koodii sunnaha ahaa iyo koodii waajibka ahaaba in la dhammaystira ayaa waajibaya oo sow kuwan iyaguna sunna una miyaa raaciyo salaadii iyo soonkii maya la raacin maayee way ka adag yihiin baa la yii o inay ka adag yihiin waxaa sheegaya xataa qofku hadduu xajkiisa jabiyo ama cumrada uu jabiyo dhammaystir baa loodhan horta haddaba wixii kharibayba oo ah maarata faasid fasahaadayba waxaa loodhan horta kan dhammaystir kii faasidka ah salaadda hadday kaa jabto ama soo maarata laguma odhanay da dhammaystir soonkii laftiisa hadduu cudurdaar xataa kaaga jabo laguma odhanayo hadduu cudurdaar kaaga jabo de si dhamaystira laguma odhanayo haddaanu cudurdaar ka jabinna dee soon maahae laakiin waxaanad cunaysunba xaaraan noqonay laakiin kan waa camalkii baa lagaa doonaya ad wado ood camalkii dhamaystirto sii wado marka iyagu waxaa la yidhi way ka adag yihiin sidaa daraaddeed lagama bixi kare dhinac kalnaba laga eego la yidhi xajkiiyo cumradu sunnaba ma noqdaan qolo waxaa sunnaba ma noqdaan oo se sunno noqonin ama waa fardu cayn ama waa fardu kifaaya oo sidiisaba xajku sanad kasta in la xajiyaa haddii xataa dadka adduunka ku nool oo dhammi ee maarata muslimiintii ay xajka faralkii iska soo wada ridaan inay iska fadhiyaan lama ogola sanad walba waa in kacbadii la camiro oo la tago oo cidi tagto in sanad la iska wada joogo la yidhaahdo de soo wada xajina xajatulfariidadii waynu soo gudani muxuu ahaaye sanadkan maanta maalinkaa maanta cid soo xajinaysaa ma jirto lama ogola waa fardu kifaaya marka marka maadaama fardu kifaaye yahay de isagoo markaa darajadii waaba ka koreeyaaba walaa yjuusu eh, fain afsadahumaa lazimahu lqadaa buu ku yii koodii faasidka ahaa ama maarata waajib ha noqdo markiisa hore ama sunaba ha ee eh, kol haddaad dhex gasho xataa hadaad fasaadisoo jimaac iyo waxyaala madaad la timaadid waxaa lagaa doonaya xajkii amradii inaad dhammaystirto markaad dhammaystirtana aad soo qallayso oo qalala ka waajibaya qaar baa umradii markuu tago maalan laga yaabaa naxaaskiisi iskala socoto ama de halkaaba cidi u joogto deetana isagoo cibradii dhammaysan inay wax ka dhacaan baa laga yaaba cibradii ma fasahaad dhammaysaa laleeyi tan markuu cibradaa dhammaysto ayaa ley haddana mar labaad soo cimrayso oo qallihiya fain afsadahumaa lazimahu lqada wasaas walaa yajuusu ma banaana sawmu yowmi shaki halkana wuxuu ka gelayaa maalmihii aan soonkooda la ogolayn ama la karaahiyeysanayey walaa yajuusu ma banaana sawmu yowmi shaki yowmi shakiga in la soomo ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqo mooyaane caadatan lahu caado uu qofku leeyahay aw yasilahu ama uu la xidhiiriyo bimaa qablahu wixii ka horeeyey wa qiila waxaa kaloo la yihi laa yajuusu ma banaana ida ntasafa shacbaanu shacbaan bartamihiisa marka la gaaro an yasuuma inuu qofkii soomo lama ogola ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu in markaa caadadiisii ay waafaqda mooyaane aw yasilahu ama uu la xidhiiriyo e, e, qablahu wixii markaa ka horeeyey wayukrahu waxaa la karaahayaysta an yasuuma inuu sooma yowma aljumucati maalinta jumcada waxdahu keligii walaa yaxilu ma banaana sawmu yowmi alfiri maalinka maaragtay e, la afuraya waa ciidulfidrigiiyo in la soomo iyo waladxaa maalinta adada ciiduladxada iyo wa ayaami tashriiqi maalmaha tashriiq ama hilibka la waro waa maalmihii ciiduladxada ku xigi saddexda ah fain saama fii haadihi اlayaami maalmahan hadduu soomo lam yasixa soomu soonkii ansixi maayo wa qaala fi lqadiimi qadiimka shaafici wuxuu yidhi yajuusu waxa u bannaa lilmutamatici qofkii markaa mutamatica ahaa xajkiisu iyo cumradiisa safar qura ku wada gutay ay kala horeeyeen sawmu ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa inuu soomo ayaa u banaan buu yiri waay ka koobaad waa yowmushaki yowmushakiga waa xaaraan baa lanaso laa yajuus oo camaar ibni yaasir baa radia allahu tacala canhu wuxuu yihi sida asxaabu sunanku ay warinayaan man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa aba alqaasimi sala allahu calayhi wala alih wasalam qofka sooma maalinta laga shakisan yahay man saama alyowma aladii yushaku fiih maalinka laga shakisan yahay ma rabadaan baa mise rabadaan maaha looga shakisan yahay ma rabadaan baa mise waa shacbaan maalinka looga shakisan qofkii soomaa faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayh waali wasalam rasuulki ilaahay wuu caasiyey war rabaadki may soo gashay mise may soomay gelin lagu shakisan yahay iyo shakigu marka waxay leeyihin culammadu waa maalinkii soddonka shacbaan noqon lahaa haddii laysla dhex maro war sheegaya inay rabadaan tahay laakiin wax lahuba aan ahay oo cid markaa looga qaateenoo dee maarata warkiisa la qaadanayo lagama maqal laakiin war uun baa jira dadka dhex qaadayoo odhanaya waa la arkay haddana meel loo raaco warkaasi iyo cid markaa lagu kalsoonaan karo laga hel ma jirto maalintaasaa waxaa la yidhaahdaa yoomu shaki amaa haddii aanu warkaasi jirin bishii lama arag bale maalinkii soddonkii shacbaan cid aragtayna lama sheegin wax ku sheekaystina ma jiraano waa la arkay war markaas sheegaya lama hayo maalinkaas yoomu shaki maaha ee waa maxay waa shacbaan maalinkaas yoomu shaki maahe waa shacbaan xataa maalinta haddii daruuro ay jiraanoo waxba la arki waayo fain uma calaykum faakmilu ciddata shacbaana alaaiino nabigaa shacbaan ka dhigay oo ku xukumay markaa xataa haddii aynu arki weyno oo daruura ay jiraan waxay yidhahdeen culammadu yowmushaki maaha yowmushaki maaha maxaa loogala jeedaa yacnii waad iska soomi kartaa soon soon sunna ah soonkaagii sunnaha ahaa iska soomi kartaayo wax basiya malaha ramadaan de u soomayso ramadaan maba ahe waa shacbaani laakiin sunnihii wuu kuu furan yahay laakiin hadday yowmushaki noqoto oo laysla dhex maro waa ramadaan haddana warkii war sugan aanu ahayn maalintaa inaad sunno xataa soonto lama ogola oo de xadiidka camaarbaad iska ilaalinaysa man saama alyowm aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayhi waala alihi wasalam taasaad markaa iska ilaalinaysa yowmushakigu markaa waa ka yowmushakiga haddaba laba qofba waa la ogolyahay buu yihi inay soomaan qofka koowaad an yuwaafiqa caadatan lahu qofka caado uu lahaa inma yoomushakigii uu waafaqo isniintuu soomi jiray qofkani isniin baa yoomushaki noqotay dee wuxuu u soomayaa caadadiisii uma soomayo inuu isleeyahay rabadaantii yaanay waxba ku dhaafine waaba intaasay noqotaa iskasoo taa iyada lagama ogola wuxuu laakiin u soomi karaa isniintii ada walba iska soomi jirta sunnaha ahayd u soom waa caadadiisii qodobka labaad qofka labaadee uu sheeku sheegay soomi karaana aw yasilahu bimaa qablahu inuu la xidhiiriyo wixii ka horeeyey oo maalmihii ka horeeyey uu la soo soomo haddaba maalmahaa ka horeeya dee saddex iyo afar iyaba way noqon karaan karaanba halkaa laga fahmay hadaba halkaasaa hadal ku jiraayo qiil buu daba dhigayo wuxuuba ku yidhi waqiila laa yajuusu ida intasafa shacbaanu an yasuuma ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu yaslahu bimaa qablah waxaaba la yidhi mayane e yasilahu bimaa qablahu maalin iyo saddex iyo intaa maya lababa haddii shacbaanba ay kala badh noqoto shan iyo tobankeedii hore hadday tagaan oo shan iyo tobankii dambe la gaadho soomba lama ogola soon sunno ah laba xaalo mooyaane xaaladda koobaad qofkii caada lahaa isniintii iyo khamiistii aad wadi jirtay waa iska wadanaysa ama khamiistaad wada jirta ama maalin dhaaf u soomi jirtay wixii aad caado lahayn caadadaadii ood wadi kii aan caado lahaynna waxaa loo ogol yahay inuu bisha xaggeedii hore ka soo soomo oo matalan afar iyo ama shan iyo tobnaadki intuu soomka soo bilaabo ilaa bisha aakhirkeedii uu wado waa loo ogoliyay yasilahu bimaa qablahu wasaas wixii ka horreeyey oo de shan iyo tobnaadkii noqonaya iyo afar ka soo bilaabo inuu soo xidhiidhiyo ilaa aakhir shacbaan taas iyadana waa la ogol yahay laakiin inuu yowmushakigii iyo laba maalmood oo ka horeeya ama yowmushakigii iyo saddex ka horeeya uu soomo maya oo dee xadiid kalaaba waxau ahaa laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu war bisha ramadaan maalin iyo laba iyo maalin iyo laba ha ka hormarina xadiikaasina saxiixaynku ku jira markaa maalin iyo laba waxaa la fahmay yowmshakigi iyo maalin ka horeysa hadaad israaciso ama madaan yowmshakiba ahayn soddonkii shacbaan ama sagaalatankii shacbaan iyo maalin ka horeeyey inaad soonto inaan la ogolayn ayaa xadiidka saxiixaynka laga qaatay xadiid kaloo sunanta ku jira ayaa isaguna wuxuu leeyahay idaa kaana nisfu min shacbaana falaa sawma xataa ramadaana idaa kaana nisfu min shacbaan ama ida intasafa shacbaan falaa tasum waa lafdi kale haddii bishii shacbaan ay kala badh noqoto yaan la soomin ilaa ramadaan bishii shacbaan hadday kala badh noqoto yaan la soomin ilaa iyo ramadaan laga gaadho marka xadiidkaas culamo dhowra baa tasxiixisay oo markaa xadiid sugan ka dhigta haddaba xadiidkaasi markuu shaaficiyadu u asaxay kaa kalena uu u taageeray laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmeyn ilaan intii kani sheegay qayb ka midunbuu sheegaya way iswaafaqayaan isma diidayaan mafhuumka ayuunbaad la odhan karaa maarata mafhuumkuna waa mafhuumulcadedo waa mafhuum daciif marka waxay yidhahdeen soonkii lama ogola hadii aanu caado waafaqsano ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhudaasi xadiidkaa hore ku jirtay ayaa iyadana laga qaatay marka qofkii caado lahaa mooyaan qofkii kalama ogola qiilkaasaana muctamad halkaa waqiilo ina yidhi muctamad bay tahay walow waxoogaa muran ka taagan yahay maxaaraanba soonku mise waa karaahiyo oo halkaa isnawi iyo qolooyin ay hadal ka keenayaan laakiin waxaa markaa muctamadka ee sheekheynku iyo kuwii ka dambeeyeyba ay rajaxayaan waa sidaasi in markaa soonkaasi uu xaaraan noqonay dadka qaarkood baa markaa isweydiiya soonkii nebigu alayh salaatu salaam shacbada aad buu u soomi jiray soonkiisii badnaa xaggee la geynaya waa caadi inuu nebigu xaggan hore ka soo soomay ila waa tiina tiri kaana yasuumu shacbaana kullahu kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan soo ma isugu jirey shacbaan oo dhan wuu soomi jiray nebigu wax yar mooyaane bay tiri waa ya agga hore inu ahaa laga yaabo dhowr maalmood agga hora laakiin inta dambe nabigu alay sala slam uu ayaa dhici karays marka xadiidkaasina madhabkii kama hor imanayo wuxuu yihi wayukrahu an yasuuma yowma aljumucati waxdahu qofku inuu maalin jimcaha iska soomo waa karaahiyo oo dee nabigu alayhi salatu wasalaam sida ku jirta laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa an yasuuma qablahu yowman bacdahu midkiin yaanu maalinta jumcaha iska soomin haddii aanu raacinayn maalin horeysa ama maalin dambaysa sidoo kale nabigu alayh sala slam aaskii arkay aaskiisii marki arkay iyadoo sooman maalintii jumca waa kii ku yidhi shalay miyaad may bay tiri berri miyaad soont soomaysaa may bay iska afur buu yidhahdaba in keligii la soomo maalin jumcaa waa karaahiyo wuxuu yihi marka culammadu xaaraan may odhan halkan waa karaahiye bay yidhaahdeen waxay ka eegeen de in maalin ka dambaysa ayaad raacin kartaa baa lagu yihi soo maa maalintaana inaad soomi doonto allahu alam ile waa mustaqbale in cudur daarba iman doono inaad maaragtay iskaba dhiman doonto haddana maalinta jimcaha soonto marka haddii xaaraan ay tahay dee maaratay khatartaa laguma geliyeen waxaa la lahaa jooji hadaad berri nihaysata inaad soonto iska cadoy kuu banaantay markaa inaan marka horeba xaaraan ahayn ay iska karaahiye un tahay ayaa laga fahmaya cilada ku jirtaana waxa weyaan bay hahdeen in aanu qofku ka mashquulin de maalinta jumcaha wadaaif bay hahdeen acmaal baa laynaga doonaya maalinta jumcaha marka acmaashii lagaa doonayay maalintan jumcaha inaanad ka mashquulin baa la doonaya ee ka muhiimsanayd de soonka sida salaadii kale qofkii meel xoogaa durugsan ka imanaya laga yaaba salaadii jumcada markaa yaanu dee soonku noqonin wax markaa ka hor istaaga wadaaiftii ama shaqooyinkii maalintan laga doonay tiibuu ugu xoogeysanaya waa awood ugu helaya afurka labada ciidood ciidulfitri iyo ciidul adxaa iyaga waa xaaraan la soomo iyo saddexda maalmood ee ayaamu tashriiq oo nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba wuu diidey waa kii cumar radi allaahu canhu lahaa isagoo ciidka ciid ka hadlay haadaani yowmaani nahaa rasuulu lah sl can siyaamihima fitrikum min siyaamikum walyowm alaakharu taakuluuna fiihi min nusukikum nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan maalmood waa ciidulfitriga ciiduladxada wuu diidi jiray in la soomo maalinta aad soonka ka afuraysaan iyo maalinta aad gawriciinni ama odxadiinni aad cunaysaan sidoo kale de waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi yowm اlfitr wa yowm اnaxri wa ayaamu اtashriiqi ciiduna ahla اlislaam waa ciiddayadii haddaan dadkii islaamka nahay waxaanu yidhi waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilahi tacaala waa maalmo cabitaan iyo cunid iyo xus ilaahay subxaanahu watacaala ee maalmo soon ma aha marka culimmadu waxay idhaahdeen lamaba ogolaba soonkii soonkii waaba xaaraan weliba mana asaxayo oo fain saama fii hadihi alayaami lam yasixa asawmu waa laba maslay kaleyiin xalaal maaha mana asaxayo laa yaxilu sawmu yowmi lfitri waladxaa wa ayaami tashriiq fain saama fii hadihi alayaami lam yasixa asawmu oo maalmahani maalmo dee soonkoodu uu bannaan yahaybaa ma aha waa xaaraan sidiisu xaaraanay mana ansaxayo oo markaa wuxuu noqonayaa macsiyo sideedii dee markaa cibaado noqon mayso yowmu shakiga soonkiisa qofkii aan loo ogolayn ee iska soomay ma ka ansaxayaa way isku khilaafsanyin culamada isku khilaafsanyin lakin waxaa iyada lafteeda muctamada inaanu ansaxayn halkan la mid yahay qolada halkaasi wuu ansaxayaale waxay leeyihiin dee yowmushakiga soon la ogolaabaa jirayo soonkii caadada ahaa waa la ogolaa sawma marka halkaa waxaa ka cadaatay in maalintani ay soon aqbali karto markaa haba ku dambaaba qofkuy laakiin wuu ka ansaxayaabay qolati laakiin maalmaha ciidu dee soonba ma aqbalaan adaan soonba aqbalayn soonkii wuxuu noqonayaa mid aan markaa ansixin oo baaila buu noqonayaa ayaamu tashriiqii ayaa qadiimku wa qaala fi lqadiimi qadiimkiisa wuxuu ku yidhi yajuusu lilmutamatici sawmu ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa in la soomo ayaa mutamatici u banaan mutamatic waxaa loogala jeeda noo iman doonaa waa qofka intuu bilihii xajka dhexdeedii cumradii samsay dibadda ka yimi bilihii xajka dhexdeedii markaa cumraystay sida shawaal oo kale ama dulqicda cumraystay sida nimka somalida ajidaba sidaa markii uu cumraystay cumradiisii dhammaystay cumradii ka xalaaloobay haddana markii maalintii xajka la gaaday duxij sideedeedii ama toddobadeediiba xarmaday ajkii ajkii maka ka xidhnay mutamatic baa la yidhaahdaa wuu iskaga sii cumradiibu ku raaxaystay oo dee ku xalaaloobay dibbuu haddana uu halkii uga xidhay xaj kaasi dee waxaa ku waajibay neef inuu qalo dhiig baa ku waajibay hadduu dhiigii bixin kari waayo sida qur-aankuba sheegay de soom baa ku waajibay hadaba soonkii waxaa la doonayaa saddex maalmood inta xajka lagu jiro inuu soomo saddex maalmoodoo kamid ah inta xajka lagu jiro inuu soomo saddexdaasi markaa dee waxay noqonayaan carafa iyo laba ka horeeya ilan maalintii ciidda lama ogoleen carafa iyo laba ka horeeya ama carafaba da inuu kasii horeeyo intuu xajkii xidho ilan isagoo xajka ku jira la doonaya inuu soomee alaaata ayaamin fi lxaj markaa xidho maalinta lixaad oo kale intuu xidho xajkii inuu maalintii lixaad soomo tii toddobaadna soomo tii sideedna soomo carafana iska afurnaado ymaarata eh, ciidiina de afurnaado ayaa mutashriiqina afurnaado saasaa fiicnay haddaanu samayn dee way haddaba toddobada xidho toddoba iyo sideed iyo sagaal ha soomo haddaanu samayn oo carafadii laga gaadho maala isagn waba soomin carafo xidhayba xajkiiba de markaa ciiddii ka horma soomi kara sawma markii hadda maalinta ciiddu ay dhaafto saddexdan ku xiga ayaamu tashriiqa inuu soomo ayaa loo ogol yahayoo de maaragtay laga rabaa haddii aanu xaggii hore ka soomi karin xaggan dambe saddexdaha ka soomo koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaadka ha soomo ayuu qadiim ku yiri jadiidkuna muxuu leeyahay maymay maalmahaasi lama soomo ciiddii unbay la mid sidii ymunaxrigaba aanu u soomayn ayay lamid mid yihiin kaysaasi ku dhacday soonkii saddexdii maalmood way dhaaftoo qallay isu bedeshey markuu xajka iska dhammaysto qallay saasuu markaa jadiidku leeyay qadiimku markaa wuxuu cuskaday ahar ibnu cumar iyo caaishaba laga wariyo bukhaarigu soo saaray lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusamna lama rukhsayn ayaamu tashriiqa in la soomo ilaa liman lam yajid ilhadya qofka hadyigii iska bixin kari waaye ee soonkii saddexda maalmood lagu yeeshay kaasunbaa loo rukseeyey in soomo ayaamu tashriiqa bay yidhaahdeen marka waa hadalkii ibnu cumar iyo hadalkii caaisha qadiimku markaa wuu qaatay jadiidku waxaad moodaa inuu isyidhi talow hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nahyigii la adkeeyey adkaa ee weliba axaadiis ah- ah- badan ahaa miyaa hadalka caaisha iyo ibnu cumare waa la ruqseeyey cidii ruqsaysana aanay sheegin ma looga tegi karaa marka mudajadiidku inuu arintaas ku dhiiran waayo inuu yidhaahdo waa looga tegaya marka culamadu waxay leeyihin hadday qaabkaasoo kale u dhigaan cidda ruqsaysay ka hadlayaan inta badan waa nebi caleyhi salaatu wasalaam laakiin de waa inta badan baynu leenahay way dhici karaysa ina cid kalena jeedeen marka mar hadday dhici karayso meeshii nahyi adagina uu yaallo jadiidku wuxuu leeyahay may nahyigaa adag looga degi maayo rukso ay sheegeenoo ciddii ruksaysayna aanay sheegin ibnu cumar iyo iyo caaisha radia allahu tacaala canhuma wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam wuxuu yidhi qofkii laba bilood oo xidhiidh ah laga rabay hadduu isagoo bil soomanaa dhinto dadkiisii labadii bilood may soo bilaabayaan maadaama kala go-ay maadaama maadaamuu kala go-ay mise way sii wadayaan soonkaa mutataabica ah haddii de dabcan waa markii uu tamakuray laakiin aanu hore u qalayna mar dambu bilaabay markuu markii dambe bilaabayna wuu ka dhintay soonkaa mutataabica ah ma waxaa la doonayaa hal qof inuu xidhiiriyo mise shardi maaha inuu hal qof xidhiidhiyo hadii ay noqoto in isagii laga soomo tataabuci meesha uu ka baxay waxaad moodaa inay u badan yihiin kolley masalada imaam nawowi hadal uu sheegay bay ka tixraaceen oo xasanalbasri ka soo guuriyeyoo qofkii soonka lagu lahaa markuu dhinto oo inaga nidhi dadkiisiibaa ka soomaya haddaba hadday isqaybiyaan shan baa lagu lahaa shan muxuu ahaay qaraabadiisii ayaa qaybsaday maalin maalin inuu kala qaadano deetana hal maalin bay shantoodii isla soomeen dee ninkana shan maalmood baa lagu lahaa maalin qura ayay shan soomeen oo isagii ka soomeen shantii maalmoodba way kaga dhacayaan buu yidhi xasan albasri marka halkaas waxay ka qaateen qolyahan imaam nawowine wuxuu yidhi waa sida aan aniguna leeyahay marka kutubteenii hore madhabka waxaad mooddaa inaan lagu soo naqlin arrinta halkiiba markaa ka tixraaceen waxay yidhahdeen tataabuca laftiisii kol hadduu qofkii dhintay meeshau ka baxaya tataabuci meesha uu ka baxaya qofka in soon lagu leeyihun baa meesha soo haraysa soonkii lagu lahaa marka dee waxa la odhanaya mise maalmood baa dhinay intaasoo maalmood baa maalin quray wada soomi karaanba dadkii markaa qaraabadiisa ahaa taasi saasay markaa ay noqonaysa wallahu aclam haddii dowladdu tiraa rabadaan maaha dabadeed caddaata inay rabadaan ahay eedda dawladdu ma leedahay may waxba eed male eed male dawladdu way way hagaagsanta kor haday waba arki weyday haddii waxba arki weyda anagu xamaana arag baa ohanaysa rabadaan ma hayna iska afura eedna maaha nebiga alayh salaa slam waktigiisii ayaaba la tilmaamay inay dhacdo oo maaragtay iyadii oo aan la ogaanin de waxa maalinimadii la ogaanay oy dad yimaadeen markhaatigii fureen marka inay dowladdu arki weyday dee dembi kuma leh inaad aragtaan bay ahayd waa dambaabteen waa qaldantii maxaad u arki weydeen maxaad arki weydeen maan arag ilaahay ma tusi markaa eed meeshan ma jirto waxay noqonaysaa uun markay caddaato dowladda ay u caddaato inay maaragtay xalay ramadaan ahayd inay sheegto ay imika imikay noo sugnaatay imika ayay noo caddaatay inay xalay ramadaan ahaydoo bishii la arkay markhaatigii imiku noo dhacay haddaba waa la qalaynayaa maalinta waa la qalaynaya mushkilad malaha laakiin dadku waxay iskaga barteen inay wax eedeeyaan markaa wa eed way leedahay dowladdu aad baynu u eedaynaynaa waxyaalo fara badan ay ku eedaysan tahay way jiraan laakiin meeshana eedi ma taallo bishii baa la arki waayey eed ma laha wallahu aclam